inaad iska joogsataan mashaacir waxaa weeyaan e, musdelifa iyo mina iyo carafa mashaacira laisku yidhaahdaa macnaha waxaa weeyaan meelihii lagu garanayay inay acmaashii xajka lagu qabanaya ay tahay marka fa inakum adinka buuri calaa irhin dhaxal baad ku sugan tihiin oo min irhi abiikum aabbihiin dhaxalkiisa ah ibraahim calayhi salaatu wasalaam yani ninka beytka ilaahay dhisay waa nebiyullaahi ibraahim ee ilaahay uu naadiye u yihi waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala wacalaa kulli daamirin uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku amray manaasigka dhan waa ninka sameey xajka sida loo gudanaya iyo rabbanaa arinaa manaasikana watub calayna buu yidhi manaasigtii macnaha wixii wuquuf ahay mabiidkii wixii la gaman lahay waxaasoo dhan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam yaa laga dhaxlay marka eh, ulajeedada horta musanifka uu ka leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam meel joogo yaa ummad kala nin loo soo diray keligiis ah ninkaa keligiis waxaa la yidhi meesha aada joogtaan carafay ka mid tahay ee meeshiina iska jooga looma baahna inaad timaadaan meesha aniga aan jooga keliga inaad uga timaadaan ma ah marka taas maxay noqotay ninkii keliga ah hadalkiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu soo faray ee ummaddan ay ka qaadatay ay u caddeeyey ruknun min arkaani alxaji meel ka mid ayaa loogu caddeeyey marka waxay tahay taas hal qof keli ah ee ummad ay u timiday hadalkiina ay ka maqashay sidaasay macnaheedii ay tahay haddayna khabar waaxid xujo ahaan lahayn nebiga ninkaas marbac la yidhaahdo keligiisoo ma diri lahayn ee wuxuu soo diri lahay saddex iyo afar markaas haddiiba ay halku filan yahay nebiga dadka kale inuu dhibo ma rabin calayhi salaatu wasalaam marka carafa waxaa layidhi meesha aada joogtaan carafu ka mid yahay walidaalika xadiidkii kale waqaftu haahunaa wa carafa kulluhaa mawqif buu nabiga calayh isalaatu wasalaam u yidhi asagoo ugu dan leeyahay nebiga calayh salaatu wasalaam inuu ummadda dhibin ee hal meel uusan ka koobin haddiibu xuduuddii carafo way calaamaysan tahay oo way ku taallaa meesha ay ka bilaabatay ilaa meesha ay ku eg tahay kulli way wada calaamaysan tahay meeshaas haddaad meel ka kamida aad soo gashid inaad ilaahay ku baridid ee hal meel aadan isku dhibin taas baa la doonaya carafa waxaa weeyaan waa meesha xajka ugu qiimo badan oo nebiga yidhi alxaju carafa waxaa saas loo yidhi waxaa weeyaan acmaasha xajka ah waxa wakti go-an iska leh carafa laga arkaa inta kale gadaal waa laga soo haleeli karaa laakiin carafa waxa weeyaan maalinka sagaalaad markii qoraxda zawaalka ay lixda saac inta ay u dhaafta laga bilaabo ilaa habeenka ku xiga fajarkeeda fajarkeedu ka dhalanaya intaas waktigaas ay leedahay ninkaan juz waktigaas kamid aan imaanin xajkaas maanta waa dhaafay manaa saasay noqonayso laakiin waktigaas oo min azawaali ywma ataasic dilxija laga bilaabo ilaa fajri laylat alcaashiri min dilxija intii laga gaaro ninkii waktigaas wakti kamida carafa isa soo taaga min laylin aw nahaarin qufkiisa waa u ansaxaya taas waa min naaxiyati sixa laga hadlay min naaxiyati alafdaliya oo xataa qofka hadduu ka taga danbaa ku waajibayo fuqahada jawaabeen an yajmaca bayna juzءin min alleyli wa juzءin min annahaar maalintii markaad istaagtid min azawaal laga bilaabo ilaa habeenkii ay mugdiga uu ka gaaro maqribka meesha lagu dukan maayo maqribka waktigiisa u galo oo ay iftiinkii u baaba ilaa intaas inaad istaagtid sida ugu habboon sidaas weeyaan marka almuhim waxaa ulajeedada musanifka waxaa weeyaan xadiidka ulajeedadiisa in aan hal meel laysku dhibin ee mowqifka carafa meel kamida ah, daa istaagtid ay caadi tahay nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ka cabsanaya hadda ummadda way haysataa waxaad arkaysaa maalinkaas carafa marka la joogo jabal jabal araxma lagu magacaabo oo nabiga calayh isalatu wasalaam ficlan uu maalinka ku istaagay yaa waxaad arkaysaa ummada badan yaa sidii quraanshadii isaga kor imaanaya markaasay jabalka kasoo wada dhacayaane meeshay waxay arkay nin dhintay iyo nin meeshii yani eh, aada rafaad ay ugu haysato nebiga wuxuu meeshaas dalcadda ama jabalka ama buurta u fuulay waxay ahayd maadaama imaam asiga uu yahay inuu raacyadiina fiiriyo in lagga asiga inuu joogo la arko ummadna mu had jirtaa nebiga weligiis arkin baa jirta inay timaado ka faa'iidaysato hadafka laga leeyahay kaas weeyaan maadaama meeshaas ustaaga haddana asiga uu ku yiri ana waqaftu haahunaa wacarafa kuluhaa mawqif inaad meel fiican oo haadi ah ood ku cibaadaysan kartoon cariiri ah qoraxda ay ka dhacdo nabiga ilaahay alayh salaatu wasalaam uu baryay yani akar min siti saacaad nebiga gacnihiisa hoos uma usan dejinin hadafka laga leeyahay carafa taas waay dadna sidii idihiiba waad arkaysaa madaxa iskula haystaan jidkaan mar inta meeshaan fuul halkaan ka bax cibaadadii male duca male wax la kala ogyahay male xoog unbaad moodaa taas aada bay u qiimo daran tahay marka waxaa la rabaa qofkii ina takhashuc iyo tadallul iyo ilaahay baryid iyo meel bani aadam ayna ku cariirinayna dadna aadan dhibayn in la arko qayb kale arkaysaa oo aan khayr badan sii lahayn carafa bay joogaan halkaasaa la fadhiyaa sigaar baa la cabaya yani caalamkii oo dhan baa laga imaanay dadkan baa xaj u yimid maba maba isdhehaysidba nin lugaa isa saartay oo sigaar iska cabayo sheekaysanayo markaa soomaaliduna haddee waxay ka hadlaysaa jabahaadkii iyo qabaa'ilkii waxa yaallo yaa lagu sheekaysanaya waa maalinkii carafada ooba fursada cumratu yani fursat lcumri weeyaan oo meeshaas inaad ku soo laaban add waxa doodka dhacaya markaad aragti dadkan waxaad ogaanaysaa in meel kalaba loo wado oba dadba diin inay fahmaanbu diyaara maba ahba marka saas lama rabo wixii hadiid qabanay in allaha yuxibu اlcabda idaa camila camala an yutqinah buu nabiga alayh الsalaatu salaam yihi camal haddaad qabanaysid in camalkaas wejka loogu talagalay inaad u qabatidaa haboon laakiin in waa lasoo xajiye in lagu yidhaahdo oo aada lasoo laabatid qanaadiir min min الdunuub wاlaahaam intii waxaad iska soo ridi lahayd aada bay ufoolxuntahay ayb وبعث رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أbا بكر واalيا على الحج في سنة تسع وبعث رsuuل اللhi ilaahay rasuulkiisa wuxuu diray أbaa بكrin bou diray waaliyan xaal uu yahay kii oo أmiirka ah weli ka ah عalى الحج عalى الحujaaج mعnaha في سنةa تسع sanadka markay ahayd sanadkii sagaalaad hijrada markay ahayd ou nabiga soo xaji doona sanadkii ka dambeey sanadkii ka horrey buu nabiga alayh salaatu wasalaam soo diray abu wuxuu u soo diray in xajkaas dadka asiga u noqdo amiir oo weli u noqdo ama ninkii macnaha eh, mas-uulka ahay xajkaas inuu noqdo abu bakr waxadarahu اlxaju waxadarahu اlxujaaj yaa soo xaadireen oo min ahli buldaani mukhtalifa buldaan iskhilaafsanna ka yimideen nin dhul carbeed ka yimid nin afrika ka yimid nin meel kasta ka yimidaa la wada yimid wa shucuubin mutafariqa iyo shucuub oo iskhilaafsan yaa xaj ka yimideen fa aqaama lahum wuxuu u oogay abuu bakrin manaasikahum cibaadadiisay ula imaan lahaayeen jamcu nusukin camalkasay u qaban lahaayeen buu u sheegay wa akhbarahum wuxuu ugu warramay abuu bakrin can rasuuli illaah rasuulkii ilaahay yuu ugu waramay bimaa lahum waxay leeyihiin buu ugu waramay iyo wamaa calayh wixii ayga dul saaran nin kastoo muslim ah waxa lagu leeyahoo la gudboon inuu sameeyo iyo waxa lagu leey eh, maya wuxuu leeyahay oo xuquuqahu islaamka ku leeyahay yaa loo sheegay waxuu asiga lagu leeyahay oo laga raboonayn waa loo sheegay intaas waxaa weeyaan nabiga calayh salaatu salaam waxaa ka gaarsiiyey abubakrin baa ka gaarsiiyey qawaacid badan buu nabiga alayh salaatu salaam lasoo amray anlaa yaxuja bacda caami hada mushrikun walaa yatuufa bilbeyti curyaanu waxyaalihii abubakrin lala soo amray ka mid ahy dadki inuu manaagsid ka baro dadkii kaloo kufaaru qurayshna uu u sheego maanta wixii ka dambeey nin mushrik inuusan imaan karin liannahu suuratu tawba inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjid alcaraama bacda caamihim hada baa ilaah yiri wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allah haddaad tiraa caalamka haddaan colla noqon xageenka noolaanayna intaad dhihi lahaydeen ilaahay waxaa la yidhi wain khiftum caylatan fasawfa yugniikum allah min fadlihi in ilaahay hadduu doon asaa idin deeqee dad aada u baahantihiin ma leh beytkaan asigee waxan mushrik yuusan imaani walaa yatuufa bilbeyti curyaanun macnaha jucila awaafu bilbeyti bimanzilati الsalaati gayra anahu ubixa lakum اlkalaam aw kama qaala alayh الsalaatu wasalaam marka beytka ixtiraamkiisa khushuuca wax badan buu leeyahay marka almuhim waxaa loo jeedaa abubakrin oo keli ah yaa waxaa la gaarsiiyey inta ummad ahoo meesha isugu timiday inuu acmaashii xajka iyo siday u gudan lahaayeen iyo nebiga inuu ugu waramo iyo wixii ku waajibay iyo waxay leeyihiin oo dhan waa hal qof nbi abubakrin keligiisa marka taas waxaan ka garanay yumkinu an yubaliqa waaxidu can rasuuli wayakuunu maa balaqa canhu xujata cala اljamiic saasaa loo jeeda ayb wabacaa nebiga haddana waxau diray caliya bna abi aalibin cali bna abi aalib buu ka daba diray fii tilka sana abubakrin markii loo dhiibay maka u dadkii la aaday cali a laga daba diraa la yidhi adigana waxaad aadaa waxaad tagtaa baa la yidhi abubakrinka daba tag marka muhima loo diray cali asiga oo aan loo dirin abubakrin faqara calayhim wuxuu ku akriyay cali fii majmuucihim yowma annaxri aayaatin buu ku akriyay oo min suurati bara suuratu bara aayaadkeeda waxay ka bilaabataa in ay dhammaatay maanta wixii ka dambe ilaahay iyo rasuulkiisa in ay wax xariir ay laleeyihiin ayna jirin wax gaala bara'aة min allahi warasuulihi ilى اladiina caahadtum min almushrikiina fasiixuu fi lardi arbacati ashhurin aayaad badan baa ilaahay subxaanahu watacaala u caddeeyey wixii ballan hore lahayna intaasay ugu eg taha lir wixii hadda kadibna wax ballan naga dhexeeya ma jiro beydkaasna muslimiina iskale maanta kadib laguma arki kara sidaasaa laleeyahy marka abu bakrin asigoo dadki sii wado cali markuu kadaba tegay markaasaa waxaa abu bakrin waa wuxuu is yidhi markaan adiga khilaafadii ama madaxnimadii waa lagaa qaaday markaasaa la yidhi caliyow ma waxaa lagu soo diray nin amiir inaad tahay am ma'muuran inaad tahay baa leyidhi abubakrinka daba tag ee xilka kala wareeg maa lagu yidhi mase anigaad ihoos imaanaysa markaasuu wuxuu yidhi ana ma'muur buuri macnaha aniga adigaan ku hoos imaanaya laakiin adoo amiir noo a maca daalika shaqo gooni ah laysoo diray oo mushrikiinta meesha joogto wixii markaan kadib islaamka ay kula dhaqmi lahaayeen oo dhan baa aayaadkaana laysoo faray inaan gaarsiiyo sidii baa asna howlkiisa uu fushaday wanabada ilaa qowmin wuxuu u tuuray calaa sawaain yani qoom dhanna wuxuu u tuuray macnaha ballankoodii o dhan buu yihi ballankiina waa dhammaaday calaa sawa waimaa takhaafana min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawa yani haddaad aad ka cabsatid baa layidhi nabi maxamedow qoom ballan aad laheedeen inay khiyaano kugu sameeyaan lama dhihin adiga waad khiyaani kartaa laakiin khiyaano inay kugu sameeyaan haddaad ka cabsatid waxaad u samaysaa lidi ballan in ballankii meeshaas ku haray aad ogaataan aniga sidaad khiyaanadii aad ii wadaan idiin khiyaani maayo laakiin ballankii annagoo ogaal oo uwada dhan yaan ka baxnay saasaa la leeyahy marka wanabada caliyu bnu abi aalib wuxuu macnaha u tuurow dhammaystiray ilaa qowmin cuhuudahum wa mawaahiiqahum saasu ballanyaashii iyo wixii la lahaay dhanaa loo dhameeyey calaa sawaa macnaha ekaasho oo laysla og yahay wa jacala lahum wuxuu u yeelay mudadan yacni muddooyin ama meel ay ku ekaato wa nahaahum can umuurina waa ka reebay wa caliyu bnu abi aalib waa qof keligiis ah markaasaa howlahaas waaweyn ee dhaqanka oo muslimiinta iyo gaalada ka dhaxayn karo wasaara alkhaarijiya oo kale siyaasada ama calaaqaadka oo dibadda ah muslimiinta ay la yeelan doonaan dadka ayagaan ahayn oo dhan yaa caliy bnu abi taalib loo soo dhiibay waa hal qof oo keli ah markaasaa umuur waaweyn oo siyaasadii dowladdii ay ku taagan tahay dhan yaa loo soo dhiibay taas waxaan qarana markaan ka fahmnay in hal qof keli ah nabiga calayh isalaatu wasalaam uu wax ka gaarsiin karo ayib fakaana abu bakrin wacaliyun abu bakrin cali waxay ahaayeen radia allahu canhumaa macruufayni kuwa la yaqaano cinda ahli makkata ahlu maka waxay yaqiineen abu bakrin iyo cali bilfadli bay ku yaqiineen iyo wadiini iyo wasidq yani fadli bay ku yaqiineen inay dad ahlu fadli inay yihiin inay dad diin le inay yihiin inay dad run sheega ay yihiin oo waxa ay sheegeen aysan nebiga ku been abuuranayna calayhi salaatu wasalaam wa kaana wuxuu ahaa man jahilahumaa ninkii labadooda jaahil ka noqdoon aqoonno reer maka ka mid e aw axadahumaa midkooda oo min alxaaji min alxujaaji wa kaana wuxuu ahaa man jahilahumaa ninkii ka jaahil noqdo abubakrin cumar aanan aqoonin aw axadahumaa midkooda oo min alxaaji min alxujaaji ah wajada wuxuu helayaa shaksigaas man man yukhbiruhu shaksigaas nin u waramayo can sidqihimaa labadaas nin run inay sheegayaan iyo wa fadlihimaa dheeraadka diinta islaamka ay ku leeyihiin tanna wuxuu u jeedaa haddii ay dhacdo maadaama uu yihi abubakrin cali waa la yaqaana dadka dhan way ku yaqaano nin aamin oo caadil inay yihiin laakiin hadday dhacdo dadan aqoonin inay xajka yimaadaan ninkaas aan aqoonin ninka ugu dhowba weydiinaya u leeya war ninkaan hadlowaayo waa maa ninkaan base uma taqaanin oo oh, waa abu bakrin waa ninka eh, nabiga alayh الsalaatu wasalaam muqarabiintiisa dadka saas fadligaas le waa dad mubashariin biاljanna waa loo sheega ka qanca marka waxay tahay dadka waxay ugu aqbaleen ayagana waa caadiliin dadkana waxay ogyaayeen in dad run sheegoo caadiliin inay yihiin marka looma baahanin inay cadadkooda u badto walam yakun rasuulullaahi ma ahayn ilaahay rasuulkiisa liyabcatha kii diro ilaa waaxidan walam yakun rasuulullaahi ma aha liyabcatha waaxidan kii dira ma ah ilaa wاlxujatu qaa'imatu bikhabari saas waa cibaarada wax baa isdaba dhaafsan ilaa waaxidan ma ah haddii lawadin kara waa socon kartaa laakiin saasaa ka fiican haddii la yidhaha walam yakun rasuulu llaahi ma ah liyabcatha kii diro ilaa waaxidan mid mooye hadduusan rasuulkii walam yakun hadduusan ahayn rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa liyabcatha kii dira ilaa waaxidan mid mooye wax kale hadduusan durin alxujatu qaa'imatun xujada waxay noqonaysaa midii ay oogan tahay laasimayso bikhabari bikhabari dalika alwaaxid calaa man ay ku laasimaysaa bacaahu nebiga u diray shaksigaas ilayhi shaksiga loo diray in shaa allah yacni nebiga hadday dhacday inuu mid mooye wax kale uusan dirin midkaas wixii lala diray oo dhan in la qaataa waajib calaamanay ku waajibaysaa bacaahu nebiga shaksigaas u diray ilayhi shaksiga loo diray oo xujaajtii oo dhan ah in shaa allahu marka abubakrin wax allaale wuxuu dadka gaarsiiy inay qaataana waajib ku ah cali dadka wax allaale wuxuu gaarsiyo inay qaataan baa waajib ku ah la dhihi maayo waaxid baa tihiin dad badanna ma aha inaad wixii idinka dhumaanaa dhici karta lama dhihin baa layidhi marka taas waxaan ogaanay qof keligiisoo caadila ah wuxuu warama inay laazim tahay taas waa xujo kale weyaan xujooyinka haddana waxaa ka mid ah waqad faraqa annabiyu nabiga wou kala geeyey cumaalan dad shaqaalayaal leh calaa nawaaxiya buu kala gey jihooyin carafnaa aan garanay asmaa'ahum dadkaas la diray iyo walmawaadica makaaniyaashina aan garanay allatii mawaadicdoo faraqahum nebiga dadkaas uu ku kala gey calayhaa mawaadicdaas dad badan baa nebiga ou diray markii loo yimid dad badan wufuud u timide nin kastaba ciddiisaa loo dira layidhi diintan aada iga agbaratay iga gaarsii marka maxay noqotay hal qofaa waxaa loo diray jiha dhan inuu noqdo ninka naaib nebiga ka ah diintii nebiga uu ka soo maqlayna u gaarsiiyo taasay noqonaysaa marka taas waxay noqotay afraad ee nabiga calayh salaatu salaam wax ka gaarsiisay waqad faraqa anabiyu nebiga wuxuu kala geeyey cumaalan dad shaqaale ama dad asiga u shaqeeyo calaa nawaaxiya jihooyin oo uu kala geeyey macnaha meelayaal badan oo kala diray carafnaa aan garanay asmaa'ahum kuwa la diray aan garanay iyo walmawaadica makaanyaashina aan garanay alatii mawaadicdoo faraqahum dadkaas uu ku kala gey nabiga calayha mawaadicdaas markaasuu yidhi fabacata nebigu waxau diray qaysa bna caasimin ninka la yidhaahdo iyo wazibriqaan ibni badrin iyo wabna nuwayra ilaa cashaa'irihim qabaa'ilkoodii buu u diray ciddii ay ka dhasheen معناها بعث قيس بن عاaصم إلى عشيرته والزبرقاني بن بdr إلى عشيرته وبن النوyr إلىa عشيرته saas nin kastaba عidiisa loo dira diinta gاarsii hal qof inay xujada ku laaزimay waxa uu dliil noqotay halkaas qof laleela diray maxaa نebiga qoladaas u diray waa بعilmihim لعilmihim ayaga ogaashadiido bisidqihim dadkaas inay run sheegayaan cindahum ay ku ogaaliyeen dadka loo diray baa waxay yaqaaniin dadka loo soo diray dad ayaga ka mid inay yihiin adiga dad waa eh, qaryadan degan nin sheikha oho ay aqooni jireen hadduu maanta meel aado ee markaan uu magaaladaas war ugu keeno yidhaahdo meeshaan waxaan idinkiga maqlay intaasaan idiin keen hadduu yidhahdo dadkii qaryada meeshii loo tagay waa yaqaaniin ninkan way ku kalsoon yihiin laakiin nimayna aqooninoo qabiil kale ama dhul kale ka yimid haddii uu tago yidhaahdo waxaana ladiin faray qaato inay yidhaahdaan adiga kuma naqaan laakiin dadkaas nebiga markay u yimideen aa nin kastaba qoladoodiibu u diray maxaa yeelay qoladaas loo diraa dadkaan loo diraa bay yaqaaniin dad run loo dhin inay yihiin saas waa bicilmihim bisababi cilmihim cilmigooda iyo ogaashadooda bisidqihim bisidqi man ursila ilayh dadka loo soo diray inay run sheegayn ogyihiin cindahum ayaga agtooda waa dadka yaqiinino ayay ka mid ah wa qadima calayhim nabigii iyo saxaabadiisa waxaa u yimiday wafdu lbaxrayn baxrayn wafdigiisa baa u yimiday fa carafuu waxay garteen man macahu nebiga ninkii la jiro fabacaثa macahum waxau diray ibna saciid ibn اlcaas nebigu waxau leeyahay wafdulbaxrayn baa u yimiday baxrayn hadda meel baa lagu magacaabaa dowlad baa baxrayn la yidhaahdo taas looma jeedo markii loo fiiriyo baxrayn hadda nusuus ku soo arorta waa dhulkaas dhulka diriska la ah intaanan badda la gaarin baxrayn hadda waxaa la yidhahdaa baddan sacuudiga soo xirto oo baxralaxmar markii eh, la gaaro jaziiro yar oo markaa badda dhinac kasta ay kaga kooban tahay hadda dowlat albaxrayn loo yaqaano intaan taas la gaarin wax deganay waagaas ma jirin dhulkan sacuudiga xuduudda baxrigaas ou laleeyahay baddaas oo meesha axsaa iyo dhulkaan la yidhaahdayaa baxrayn lagu magacaabi jiray waagii hore ilaan jasiiradaas ma jiran dhulkaas badda diriska laah tijaarooyin badan iyo samak iyo wax badan ugaar iyo wax baa lagu samayn jiray marka xoolo badan baa laga keeni jiray oo dadka muslimiinta markay ku filnaadaan faaidka idka kasoo hara xataa madiina loo soo diri jiray kaasaa hadda baxrayn loo yaqaanaa markii nusuusta laga hadlay marka waqadima calayhim nabigii saxaabadiisa waxaa ugu yimid madiina wafdu lbaxrayn baxrayn wafdigii ka yimid baa u yimid facarafuu way garteen man macahu facarafuu man macahu waa cibaara oo damaa'irta dadka qudaamada dhibto ay hadalkooda uu leeyahay waxaa laga yaabaa damiirkii oo dhan haddii laga wada dhigo wixii dhan damiir haddii laga dhigo lama yaqaana ninka facarafuu waa dafaacilkeeda way garteen nebiga iyo saxaabadiisa man macahu wafdigaas wixii la socday in la yidhaahdo ama facarafuu wafdigaas waxay garteen man macahu nebiga ninkii la jiroo saxaabadiisa ay meesha ku barteen waa la iska dhigi kara fa macahum nebiga waxau la diray markaan dadkaas wafdiga ah ibna saciid ibn alcaas abaan ibni saciid buu nebiga la diray yacni markii wafdigii baxrayn nabigu u yimid oo owri ninkaan abaan ibni saciid la yidhaahda ha idiinla tago sow diinta iyo waxa idiin baro lianna wafdi dhan madiine ma joogi karo ilaa diintii o dhan laga barto markaasaa layidhi qof diinta yaqaanaa ladinku daraa intaad meeshaan fadhi lahaydeen gurigiina isaga laabto meeshiina laydinku baraa liannahu hal qof oo meeshii loo dira waxay ka fududahay qoom dhan oo la yidhahdo meeshaan imaaday wax ku barta wa bacatha nebiga waxau diray mucaada bna jabalin ila lyaman buu u diray liannahu yamani weeyaan wa amarahu waxau amray an yuqaatila inuu la dagaalamo an yuqaatila inuu kula dagaalamo man aaacahu mucaad ninkii aeeco man inuu kula dagaalamo casaahu diido yacni inuu yeman tago ou diinta ugu yeero diinta markuu ugu yeero dadkii ku raaco dadkaas asigu ku raacay inuu kula dagaalamo dadka diiday ou diintii markaan ama ay soo galaan ama jizi ay bixiyaan ayib marka wabacaثa mucaada bna jabali ilyamani wa amarahu wuxuu amray nabiga mucaad an yuqaatila inuu kula dagaalamo man aطaacahu mucaad ninkii aeeca inuu kula dagaalamo man shaksi lagula dagaalamo casaahu diiday diintaas wayucalimuhum inuu barow amray haddana maa farada allahu calayhim ilaahay wuxuu ku farad yeelay oo macnaha waa tii xadiidkii inaka taأti qowma ahla kitaabin falyakun أwala maa tadcuuhum ilayhi shahaadaةu an laa ilaaha ila اllah fain hum qabiluu dalika faأkhbirhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaat fi اlyawm wاleyla ilaa lagii arkaantii salaad iyo islaamka o dhan looga sheegay marka sidaas inuu wax u baro waa hal qof oo keligiisa markaasaa waxaa layidhi diintii arkaanteedii oo dhan baa layidhi iyo gaarsii wayaakuda minhum inuu ka soo qaado maa wajaba calayhim wixii ayaga ku waajibay inuu ka soo qaado ama zaka ha noqoto ama jizye ha noqotee inuu ka soo qaado waa limacrifatihim uu u diray bacaa mucaada bna jabal lilyman maxaa ugu diray waa limacrifatihim bimucaadin mucaad baa yaqaaniin oo waxay ku yaqaaniin nin ayaga ka mid aho caadil inuu yahay iyo wa makaanihi minhum makaanada uu ay agtooda ku leeyahay iyo wa runtiisa yaqaaniin marka intaasoo dhan waxaa layidhi waxaa loo diraya dad ay yaqaaniin oo aan been iyo waxba aan lagu ogeyn ninkii diidda iska wata waa goonigeeda laakiin shaki kama qabaan mucaad inuu nabiga wuxuu ka sheegay run uu ka sheegay marka waa mucaad waa qof keligiis ee nabiga calayh salaatu wasalaam wax ka gaarsi wakulu man wallaa nebiga ninkuu tawallisiyo xukum u dhiibo faqad amarahu nabigu waxau amray biakhdi maa awjaba allahu ilaahay wuxuu waajibiyey inuu ka qaado calaa man uu ku waajibiyey wallaahu calayhi asiga uu madax ugu dhigay macnaha tan keligeed mucaadku ma gaar ahee nin kastou nebiga diro ee meel jiha madax ugu dhigo inuu axkaamtii islaamka uu ku fuliya yaa loo diray marka nebigii dadku diro qaadi way ahaayeen ducaad way ahaayeen mucallimiin way ahaayeen wixii oo dhan way gelayaan ninkaan markii la diro jihadaan loo diro nin daaci waayo dadka diinta waa ugu yeeray qaadi waayaha xukumkaasaa iska leh madax waa u yahay oo amiir waa u noqonaya intii dhammaad qofkaas keligiis inuu fuliyaa la rabaa walam yakun liaxadin axad uma sugna cindanaa annaga fii axadi miman qadima calayhi min ahli sidqi walam yakun ma laha liaxadin ma laha cindanaa annaga fii axadin qof kale inuu ka yidhaahda ma laha oo miman kamid ee qadima calayhi yani u yimiday oo min ahli sidqi runta ahlkiisa ka mid e an yaquula inuu yidhaahda ma laha anta waaxidunaa tahay nin keligeesa walaysa laka mana lihida an ta'kuda minaa inaad naga qaadid maa lam nasmac rasuula allaahi ilaahay rasuulkiisa waxaanan ka maqlin yadkuru inuu sheegaya annahu shaygaas calaynaa korkayna inuu yahay waxaanan rasuulka ka maqlin inaad naga qaada malihid wax dhihi kara malah haddii ahaan lahayd ninka keligiis khabarkiisa xujo ma ah hadday la dhihi lahay nin kastoo meel loo diray waxaa leeyahay adiga ma lagu soo diray waxaan aadna sheegaysood nafaraysa iyo waxaan halla keena aada laneedahay nebiga kama aanan maqlin wabitaali xaq uma lihid inaad naga qaadid ma ayna dhihin waxayna saas u dhihin mana laha inay yidhaahdaane liannahu khabarkii qofkii saadiqa ahay oo nebiga xaggiisa ka yimid waa run in la qaataa waajib saas wa walam yakun liaxadin axad uma sugaan cindanaa fii axadin axad dhexdiisa macnaa fii axadin an yatakalama fii axadin miman qadima calayhi axadkaasoo miman kamide eh, qadima calayhi qadima calayhim in la yidhaahdaa ku fiican ama calayhi cala alqowmi usoo yimid miman qadima calayh qowmkaas u yimiday axadkaasoo min ahli sidqi an yaquula inuu yidhaha axadkaas ma lah walam yakun liaxadin uma sugnaan cindanaa fii axadin oo minman qadima nin yani u yimid ah calayhi cala alaxad ugu yimid ninkii nin kale u yimaado saas le waa macnujeedi ninkuu nin kale u yimaado ninka loo yimid ma laha an yaquula inuu yidhaahdo ninkii yimid iyo ninkii loo yimid ninkii loo yimid ma laha an yaquula inuu yidhahdo anta waaxidun niyow nin keligaa baa tahay walaysa laka mana lihid an taakuda minaa inaad naga qaadid maa lam nasmac rasuula اllahi ilaahay rasuulkiisa inaan waxaanan maqlin yadkuru inuu sheegay anahu calayna inagula leeyahay nebiga waxaanan ka maqlin adoo kaligaa inaad naga qaadid malihid qof inuu yidhaahdo uma banaano mashhuuriina fi nawaaxi alatii bacahum ilayha bisidqi ila lima wasafta walaa axsibu uma malaynayo bacaahu nabiga inuu diray dadkaas la diray mashhuuriina xaal ayihin kuwii la yaqaano fi nawaaxi jihooyinka laga yaqaano alatii nawaaxido bacahahum nabiga uu diray ilayhaa nawaaxidaas bisidqi lagu yaqaano nebiga ma uusan dirin dadkaas mashhuuriinta oo laga yaqaan jihadaas ilaa limaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay mooye oo min an taquuma inay ogaanta ah oy laasimto bimilihim ay wax lamid eh alxujatu ay laazimayso calaa man ay ku laazimayso bacahahu nabiga u diray ilayhi ila arajul wuxuu leeyahay nabiga ma uusan dooranin dadkaas mashhuuriintoo la yaqaano nin kastaba meeshii laga yaqaano inuu u diro nebiga ma dooranin ilaa hadafka dadkaas meesha laga yaqaano ugu diray waxay tahay inay dadkaas kala shakinin ninkaan run inuu sheegayo wuxuu u sheegaa inay xujada ay laazim tahay ama waxa la faro ama waxa laga qaadee wuxuu u sheegaa wax ku laazima inay qaataan ay waajib ku tahay inay walaa axsibuhu ma u malaynay nebiga buu leeyahay imaamu shaafici bacahahum dadkaas inuu diray mashhuuriina xaal ayin kuwii la yaqaano fi nawaaxi laga yaqaano alatii nawaaxido bacahahum ilayhaa ayadoo uu u diray bisidqi lagu yaqaano ilaa wuxuu u doortay sidaas limaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay oo min an taquuma inay laazimtaa bimilihim ayaga milkooda alxujatu ay ku ormayso ay laazimayso calaa man ay ku laazimayso bacaahu nebiga ou diray ilayhi ila shaksi bacaha waa mursalki ilayhina mursal ilayhi waa ayib wa fii shabiihin bi almacnaa midkan waxaa lamid ah buu yidhi umaraau saraaya rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa duulamaadkii ou diray dadkii sariirda ah yacni dadka dagaalkii loo diro afar boqol iyo wax ka yar yaa sariyada la yidhaahda dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu diray oo ah dadkii duulamaanka ama dagaalka loo dirayo oo saraayada ahay dadkii uu madaxda ahay oo dhan baa lamid qad bacaa nabiga waa diray bactha mu'ta meesha mu'ta la yidhaahdo qaswatu mu'ta waxaa la yidhaahdaa waa la yaqaanaay oo shaam bay ku dhex tiilee nabiga calayh isalaatu salaam ma dirin waa diray fawallaahu bacdigaas ama dadkaas la diray wuxuu madax ugu dhigay zayd bna xaarisa ninkii nebiga mawlihiisa ahay ee nabiga calayh salaatu wasalaam uu lahaan jira u xoray oo maa kaana maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum tabannigii nebiga oo laga buriyey ninkii asiga ahay baa madax looga dhigay islaamka waxaa la fiirinayaa ninka intuu ahalkii u yahay iyo qiyaadada uu leeyahay fawallaahu zayd bna xaari wa qaala nebigu wuxuu ihi fain usiiba zayd haddii la asiibo dagaalka lagu dilo fajacfarun baa ku xiga baa leyii jacfar bna abi qaalib fain usiiba haddii la asiibane famru rawaax facabdullaahi bnu rawaax aa ku xigo sidaasaa loo kala tartiibi waxaa lyihi jeeskaan madaxda ka hadda waxaa idiin madaxa ahaa lihi zayd bnu xaaris hadday dhacdo dagaalkii la galo zayd la dilina jacfar baa ku xigo haddii jacfar la dilane waxaa ku xigo eh, ibnu rawaax sidii nabiga calayh isalaatu wasalaam dagaalkii markii la galay uu nabiga calayh salaatu wasalaam asoo madiino joogo oo dagaalkii wax hadda ka yimidna ayna jirin buu saxaabadiisa nabiga alayhi الsalaatu wasalaam la fadhi u sheegay wuxuu ri eh, zayd bnu xaarisa waa la dilay buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam ayb haddana markuu aamuso jacfar baa la dilay buu nabiga alayh الsalaatu wasalaam cabdullaahi bnu rawaaxa markuu nabiga alayh salatu salaam soo gaaray hadalka dib buu u dhigan ilaa dadkii eh, nabiga ka hor fadhiyeen ilin ay ku soo istaagto hadafka loo leeyahay dhimashada ma ahayn laakiin waxay ka cabsadeen inay maadaama ninkaas ou dhintuu shahaado helay jacfarna shahaado u helay wax oo lama filaana ma ahano wax la sugayo qiimo badan waay laakiin cabdullaahi bnu rawaaxa markii la yimid buu nebiga hadalkii uu sidii la rabay uusan u sheegin yaa waxay ka cabsadeen cabdullaahi bnu rawaaxa in ay arrin lasoo gudboonaatay ee ilaahay shahaadana u qadarin ama tagayur uu ku dhacay asiga ficlan waxaa leeyahay cabdullaahi ibnu rawaaxa naftiisa waxay ugu sheekaysay cabsi baa gashay dagaalkii xoogaa markaasuu naftiisa la hadlay buu uri maalaki yaa nafsu takrahiina almowta ashcaartii la yaqiinay buu tiri sidaan maxay ku dhacday buu uri markaasuu dagaalkii galay markii la dilay buu uri nabiga alayh salaatu salaam haddana cabdullaahi ibnu rawaax na waa dhintay buu uri markaasay dadkii dhamay aada u farxi annaga cagsigeenna waa fulaan waafaqada haddii nil yiraan baan farxi lahay laakiin dadkii ninkii waa dhintay markii li rabay aada u farxeen lianna waa dad u diyaara inay dhintaanba oo midkoodii dhintay markii saas ay dhacday waxaa layihi akhada alimaarata alimrata khaalid bnu اlwaliid min gayri imraa asoon cid madax ka dhigin buu khaalid ibnu lwaliid yuu madaxnimada qabsaday saddexdii nebiga uu tilmaamay maadaama ay dhammaatay buu madaxnimada qabsaday jeeshkii marka dibgurayn buu u sameeyey ilaahay baa ku badbaadiyey markaa dadka muslimiinta waa laga badnay yani markay ayaga ay ahaayeen quraabata halaaثiin alf saddex boqoloo kun camalay qaabileen marka jeeshii hayru mutakaaficiin markii uu yahay buu jeeshi khaalid ibn اlwaliid waa ninka dagaalka ilaahay hibo u siiye weeyaan markaasuu dibgurayn u sameeyey dadkii muslimiinta uu ka soo badbaadiyey markii kadib waxa weya shuhradiibu u baxday ilaa nebigu ku tilmaamo sayfullaahi almasluul calaa acdaa' illaahi u khaalid ibn waliid uu ka noqdo marka ulajeedada musanifku ku leeyahy qaswadaas inuu nooga hadla ma ah laakiin markuu zayd ibnu xaarisa uu madaxa ahay awaamiirtii nebiga iyo macnaha siyaasada lagu soconayo iyo wixii diin la gaarsiinaya iyo wixii xukm isagaa wakiilka ah marka waa qof dadka daba hadli kara male markii la waa jacfar ibna abi aalib wahaakada ayb وبعث bacaa ibna unaysin buu nabiga diray sariyatan waxda ayadana duulaan buu madax ugu dhigay weeyaan wa bacaa nabiga waa diray umaraasa umaraa sarayaahu duulamaadkiisa dadkuu nabiga dagaalka u diray umaradooda dadkii uu madaxda ahay oo dhan waa diray wa kulluhum dhammaantoodana xaakimun weeyaan mid oo wax xukumay fii maa bacahahu fiih waxau la diray xaakim buu ka yahay lianna calayhim waxaa dushooda ah an yadcuu inay ay u yeeraan man lam an yadcuu inay u yeeraan man lam tablughu dacwa dacwada ninkay gaareen dagaal inay ku qaadaan ma ah dadka muslimiinta oo dagaalka loo diray waxaa waajib ku ah inay ummadda ay horta kor tagaan ay diinta ugu yeeraadaan annaga saasaan nahay nala soo diray diintaasaan wadanna wayuqaatilu marka ay la dagaalamaan man xalla qitaaluhu dagaalkiisa ninkuu xalaal yahay ninkii inta diido islaamku inuu soo galo jizye inuu bixiyo diido markaa dagaalkiisaa banaanaada wakadalika sidaasoo kullu waalin uu ahaaday ama kullu waali waa labada waa la dhihi karaa isimka manquuska haddii mujarad can اlalif walaam uu yahay in la tanwiiniyaa fiican sida qur-aanka iyo si ka soo arortay wakaada kulu waalin in la yidhaahdo ayb ilaa in la idaafeeyo ama damiir uu gala mooye haddii uu al ku jirana in ya-d loo sugo alwaali in la yidhaahdo marka cagsigoodana waa banaan tahay midka al ay ku jirto in ya laga xadfina waa banaan tahay calaa qila midka al ay ka maqan tahay ya in loo sugona waa banaan tahay calaa qila wakadalik kullu waalin baa lamidi waali kasta nin kastoo madax ah bacahahu nebiga ou diray aw saaxibi sariyatin kullu saaxibi sariyati ninkii duulamaad oo dhan saaxib madax looga dhigo o dhan baa lamidi walam yazal yumkinuhu an yabcaha waaliyayni wa halaaثata wa arbacata wa akar walam yazal kama uusan zuulin buu leeyahay yumkinuhu nebiga inay u suurogeli kartay an yabcatha inuu diro waaliyeyni laba qofood meeshuu hal qof uu ka diray nebigu waxau heli karay laba laba inuu u diro heli karay leannahu saxaabadii oo dhan baa ag fadhiso nin kastana sharaf bay u tahay nebiga meel inuu u diro marka waa heli karay wa halaaثatan saddex inuu meel kasta u diro waa heli karay wa arbacatan afar wa ka badan wuxuu saas u yeelin waxaa maadaama hal uu ku filan yahay dad kale maxaa loo dhibay marka tlزم bه الحujaة bالwاaxid saas waa macnihi وabacaثa nebiga waxau diray fii dahri waaxidi sano keligeed اثنay caشhaرa rasuula laba iyo toban rasuul buu diray laba iyo toban qofood yuu nebiga diray ilى اثنay caشhaرa melikan laba iyo toban melig nebiga markuu jaزيiraة اlcarab badigeeda gacanta ku dhigay ee dadka diinta ay soo galeen yo haddana wuxuu bilaabay umamtii kaloo isaga la diris ahay ama faris ha ahaadaan reer ruum ha ahaadaan ama wax kale ha ahaadaane inuu nebiga markaan uu kala diro dad inuu u diro khitaabna uu u dhiibo markaas macnaha risaalo ama waraaq uu u diro asagoo u sharxaya diinta uu ilaahay ku kalifay inay risaaladan caamtay dadoo dhan ay wada qaataan yadcuuhum ila alislaami nebigaa soo islaamka ugu yeeraya walam yabcahum umana dirin ilaa man ilaa ilaa man shaksi mooye qad balagathu dacwatu dacwada ay gaartay macnaa dadkaas la diray looma dirin ilaa inay dacwada gaartay ay ku filan tahay awgeed macnaha waxa weeyaan waaxidkaas loo diray ninkaas dacwadii gaarsiinteeda way ku filnaatay ee horay bay dacwo loo gaarsiiye looma jeedo walam yabcathum uma dirin ilaa man ilaa ilaa man mooye qad balaqat dacwatu bidalika alwaaxid saas wa qofkaas keliga ah dacwada ay ku gaarto oo waqaamat calayhi اlxujatu fiiha xujadiina ay ku oogantay qofkaas loo diray wa anlaa yaktuba fiiha وأnlaa yktuba fiiha dilaalaat liman bacahum alayhi liman bacahum ilayhi calىa anaha kutubu waanlaa yaktuba fiiha dilaalaatin ma qoray liman ay tusaale u tahay bacahahum ilayhi nebiga ou u diray qoladaas calىa annahaa ay tusinaysa kutubuhu inay tahay ma dirin yani nabiga calayhi الsalaatu wasalaam markuu qofkan kitaabkan u dhiibay kitaabkan markuu u dhiibay kitaabkan ilaahay rasuulkiisau ka yimid ugey un baa la yidhi laakiin lama hoosgelinin mucjizooyin iyo calaamaad kitaabkan inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ka yimid wax gooni u tusinayo ee waxaa ku filnaaday ninkaas lala diray inuu yidhaha kitaabkan rasuulkii ilaahay baa ii soo dhiibay kaasaa ugu filnaaday inuu noqdo kitaabkii rasuulka ee laguma qorin wax tusinaya kitaabkan inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ahaaday oo aan ahayn qofka loo dhiibay kaasaa sheegaya baa laleeyahay wa an laa yaktuba walam yabcahum uma dirin ilaa ilaa man shaksi mooyeen qad balagatu dacwa وqاaمت عalayhi الحujaة فيiha وanlaa yktuba فيiha وalam yktub فيiha saas oo kale dilaalaatin kuma usan nabigu qorin liman uma u qorin bacahum ilayh kutubtaas u diray calىa أnaha kutubuhu inay tahay wax cadaynaya goonima dhexgelinin ee waxaa kaga filnaatay ninkaanaa kitaabka wada in la yidhaahdo waqad taxaraa nebigu wuxuu ku dadaalay fiihim fii umaraa'ihi aw fii rusulihi dhe rususha u diray nebigu wuxuu ku dadaalay maa taxaraa fii umaraa'ihi dadka oo jeeshka madaxda u noqonaya siduu dadka ugu fiican ugu madax dhigay yaa dadka jihaadka loo diray oo oo rasuulka oo meelaha mulugta loo dirayna dadka ugu fiican buu ugu dadaalay waqad taxaraa nebiga wuxuu ku dadaalay fiihim fi rusuli maa taxaraa fii umaraa'ihi jeeshkiisa kuwa madaxda u ahaay siduu ugu dadaalay kuwa fiican inuu dhiibo yaa dadkaa rususha oo waraaqooyinka loo dhiibaana ugu dadaalaya inay ahaadaan dadka ugu fiican oo min an yakuunuu rususha inay ahaadaan macruufiina kuwa la yaqaana rasuul kastaba meesha loo diraa boqortooyada ama meliga loo dirayo nin laga yaqaano inuu ahaado wa fa bacaa nebiga marka wuxuu diray dixyata ninka la yidhaahdo dixyata alkalbi ila anaaxiyati jihaadii bau u diray alatii naaxiyada huwa dixyadaba macruufun fiiha laga yaqaano meeshii laga yaqaano maqawqisaan umalaynaa meeshii dixya loo diray macnaha jihaadii asiga laga yaqiinay oo dadkii yaqiinay baa loo diray walow ana almabcuuha ilayhi midka loo dira haddii ou yahay jahila rasuula rasuulkii inuu jaahil ka noqday kaana calayhi ninka loo diray waxaa ku waajib noqon lahay طalabu cilmi ana الnabiya bacatahu nebiga inuu soo diro inuu nebiga soo diray inuu ogaado inuu ka dalbo haddii ay tahay buu ku leeyahay ninkaan loo diray hadduusan ninkaan loo diray uusan aqoonin wuxuu xaq u leeyahay inuu yidhaahdo aniga kuma aqaaniye nebiga inaad ka socoto wax caddayna isi saasuu xaq u leeyay taas lama inkiraya buu leeyahy walow ana almabcuuda ilayhi qofka wax loo diray jahila rasuula rasuulka hadduu jaahil ka noqdo ninka loo diray waayo rasuulkii nebiga looma jeedo rasuulka ninkii loo diray weeyaan ninkii loo diray hadduu aqooni waayo kaana calayhi cala almabcuuhi ilayhi ninka wax loo diray waxaa korkiisa ah طalabu cilmi ana nabiya nebiga eh, inuu ogaado bacahahu inuu ninkaa soo diray inuu dalbo طalabu cilmi ana nabiya bacahahu nebiga inuu soo diray ninkan inuu ogaado inuu dalbo xaq u leeyahay ninkan inuu nebiga soo diray oo rasuulkan been uusan sheegin nebi moxamed uu ka yimid inuu cilmigeeda dalbo buu leeyahay liyastabri'a inuu hubsado shakahu shakigiisa fii khabari rasuuli ninka loo soo diray khabarkiisa hadduu ka shakiya inuu caddaysto wa kaana cala arasuuli ninka la dirayna waxaa korkiisa ah alwuquufu inuu istaago xataa yastabri'ahu intuu ka hubsado almabcuudu ilayh ninka loo diray intuu ka hubsado ninka loo diray ninkii la diray hadduu yihi anigu kuma aqaani waxaan hubsanaa nebi moxamed inaad ka timid hadduu yidhaahdo inuusan dhihin seed aniga igu inkiri kartaa inuusan dhihinoo meesha uu iska fadhiisto oo yidhaahda raadso ina nebiga xaggeeda aan ka imid sidaad ku ogaan lahayd ogaaw waxaa dhici karta ninkaas marka dad inuu diro ou nebiga u diro yidhahdo ninkaas fulaan fulaan la yidhaah oo suuradaas leh yaa ikaa yimid xaggaada asoo dhahaya kitaabkaas isoo dhiibay nebi moxamedow murunaa inay ay soo yidhaahdaan ninkaana inuu sugo markaas dadkiyaa soo noqonayo ninkaas nebiga wuxuu leeyay saxwa ninkaas waa kuu soo diray inta aan ku soo faray qaado markii uu soo laabto wuxuu leeyay saxwa arrintaada waa jirtaa taas xaq buu u leeyahay laakiin ninka haddii hore loo sii yaqiinay nin saxaabada rasuulka ka mid eh, oo caadil oo hiqaa xagga nebigan laga yaqaano meesha loo soo dirin laga yaqaano xaq uma laha marka u ihaahdo aniga waan hubsana laakiin markaad ka shakisa keli a ah, weyaan walam tazal kutubu rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa kutubtiisa kama ay zuulin tanfudu inay gaarayso ilaa wulaatihi dadkiisa madaxda oo nebiga oo u ah madaxda u ah meesha u diray waliyaalka u ah bilmri inay la gaarayso iyo wanahy yani kutubtii waxaa weeyaan maala ninkan abubakrin baa meel madax looga dhigay cali baa meel madax loo dhigay mucaad baa meel loo meel dhigay marka nebiga mar kastaba wixii soo cusboonaado dadkaas waa loo diri jiray yani kitaabo baa loo qori jiray ama waraaq baa loo diri jiray oo dadkaas la ou nebiga tusinaya mucaadow waxaasaa soo cusboonaadee intaas fuli yaa la leeyahay marka walam tazal kutubu rasuulillaahi tanfudu inay gaaraysa kama zuulin ilaa wulaatihi dadkiisa manaadiqda aqaalimta madaxda ka ah inay gaarayso kutubtii rasuulka uu soo diray bilamri ay la gaarayso waxaas sameey iyo wanahyi waxaas ha samaynin walam yakun liaxadin uma sugneen oo min wulaatii nebiga dadkaas meesha madaxda ugu dhigay tarku infaadi amrihi amarkaas uu nebiga uu faray in la fuliya inuu ka taga xaq uma lah walam yakun mana ahayn liyabcaha rasuulan nebiga rasuul kii diro ilaa saadiqan inuu yahay mid run sheegayo cinda man shaksi agtiisa bacatahu ilayh ninka loo diri nin uu run ku yaqaan unbaa loo diri jiray waidaa alaba almabcuudu ilayhi midka wax loo diray haddou dalbo cilma sidqihi ninka loo soo diray runtiisa in la ogaado wajadahu wuxuu helayaa ninkaas xaydu huwa sidau ka rabay inuu noqonayo hadday dhacdo xataa waan hubsanaa inuu yihaahdo waxaa soo ogaanayaa ninka loo soo diro nin runlow inuu yahay saas le loola jeeda walow shaka ninka wax loo soo diray haddii uu shakiyo fii kitaabihi kitaabi rasuuli illaahi bitaqyiirin in wax laga bedelay fi lkitaabi kitaabka in wax laga bedelay hadduu ku shakiyo aw xaalin bixaalin hadduu ku shakiyo xaaladoo tadullu tusinayso calaa tuhmatin tuhmatin tuhmo qofkaan in la tuhmay tuhmadoo min gaflati rasuulin ninka wax la soo diray nin oo macnaha ilow iyo hilmaan inay ka dhacday wax tusina haddii la helo rasuulkoo xamala afladaaso calaa tuhmatin min gaflati rasuul rasuulkoo xamala kitaaba rasuulkaoo kitaabka soo ximbaaray ninkaas rasuulka oo kitaabkii nebiga soo ximbaaray marka ninkii loo soo diray ay gaarto uu ka shakiy kitaabkii ou arka kitaabkioo wax laga tirtiray ama kitaabkiioo sidii ugu habboonay aan soo gaarin oo meelo ay ka tiran tahay kaana calayhi ninka wax loo soo diray waxaa waajib ku ah an yatluba inuu dalbo cilma maa shaka fiih wuxuu ka shakiyey cilmigiisa kitaabkan ilaahay rasuulkiisaan ka keenay aada leedahay meelaa tirtiran ama waxbaa dhexdii khadkibaa isbedelan laba khadoon islaheelaa ku wada qoran marka waxaa ila muuqato haddaad adiga wax ka bedelinne kitaabkii adoon ogeyn in wax laga bedelo kafle ay kugu dhacdeen hadalkan waa hubsanaa inuu nebiga sidaan ay tahay marka dad inuu diro yidha hadalkaanu ninkan isoo gaarsiiy saa sax may ku tahay inuu yidhaahdo wuu xaq uu leeyahay buu leeyahay xataa yunfida sow ku fuliyo maa yahbutu cindahu wixii asi afkiisa ku sugnaanayo oo min amri rasuuli illaahi ah walow shaka hadduu shakiyo ninkii wax loo soo diray fii kitaabihi kitaabi rasuuli illaahi bitakyiirin hadduu ku shakiya fi kitaabi la doori aw xaalin uu ku shakiya tadullu tusinaysa calaa tuhmatin tuhma inay jirto oo min gaflati rasuulin rasuulka ilowgiisa tusinayso taasoo xamala kitaaba ninka kitaabka soo ximbaanay nin ilow badan inuu yahay kaana calayhi ninka wax loo soo diray waxaa ku ah an yadluba inuu dalbayaa waajib ku ah cilma maa shaka fiihi wuxuu ku shakiyay cilmigooda inuu dalbo xataa yunfida soo u fuliyo maa yahbutu cindahu markaas kadib wixii asiga agtiisa ku sugnaanayo inuu fuliyo oo min amri rasuulillaahi ah wahaakadaa kaanat kutubu khulafaa'i rasuulka wixii oo khulafadiisoo nebiga ka dambeeyey khulafa jamcu khaliifa abubakrin iyo cumar iyo cusmaan iyo cali weeyaan dadkii khulafada ahayna sidaasay wax u qori jireen bacdahu bacda rasuuli illaah iyo wa cummaaluhum dadkii ayaga oo madaxda ahay cummaal dadkii shaqaalahu ahay sidaasay wax ay u dhaqi jireen baa laleeyahay wamaa ajmaca calayhi lmuslimuuna wahaakada kaanat kutubu khulafaa'i nebiga dadkii khaliifo ka noqday kutubtoodii saasay ahayd bacdahu bacda rasuuli illaahi wa cummaaluhum haakadaa cummaaluhum bay ahayd wamaa ajmaca calayhi اlmuslimuuna wahuwa maa ajmaca calayhi اlmuslimuuna muslimiinta wax saasayna ku ijmaaceen oo min an yakuuna alkhaliifatu khaliifadii inay ahaato inuu ahaado khaliifada waaxida la dhihi maayo dadka madaxweyne uma noqonayo ilaa toban qofood oo sidii waxay ku wada hadlaan in run yahay aan ku ogaano la dhihi maayo muslimuunta waxay ku ijmaaceen min an yakuuna inuu ahaado alkhaliifatu waaxidan ninka madaxweynaha noqonaya ama ninka muslimiinta khaliifa waaxid inu noqdo waalqaadi wayakuunu alqaadi waaxidan ama walqaadi wuxuu ahaanayaa waalqaadiina waaxidun weeyaan oo jumla laga dhigo laakiin waxaa fiicnaan lahayd in yidhah wاlqaadi wayakunu qaadi waaxida qaadigana keli buu ahaanaya wاlamiiru waaxidun buu ahaanaya wاlimaamuna waaxidun wاlimaamu madaxweyne waa noqon karaa imaamka salaad dadka bixiyana waa noqon karaa marka muslimiinta xaaladuna waay ku waxayba ku dareertay in hal hal qof axkaamtana laga maqlo faاstakhlafuu waxay khaliif ka dhigteen abaa bakrin nebiga markuu dhintay waxay khilaafadii madaxweyne ka dhigteen abaabakrin uma istakhlafa abuu wuxuu madax ka dhigtay cumara cumar buu khilaafo ka dhigtay oo adagaa khaliifga ah, isagaa magacaabay uma cumaru wuxuu magacaabay ahla shuura dadkii shuurka iska lahay lix qufood yuu cumar magacaabay ou yihi lix diinaan madaxnimada ka bixi mayso lixdiina tashta mid u doorto lixdii waxaa kamid ahay cusmaan bni cafaan eh, caliyu bni abi aalib cabdiraxmaan bni eh, ibni cawf zubayr bni cawaam eh, allahuma salli calaa muxamed talxa ibnu cubaydillaah raggaasaa kamid ahay almuhim markaasaa waxay yidhahdeen meeshii markay wada fadhiisteen lixdoodii yaa yidhaahdeen lix baan nahay ninba nin ha ugu tanaasulo ninba nin ha ugu tanaasulo saddexdii kaleo zubayr iyo طalxa iyo qofkii kale saddexdoodii yaa cuثmaan iyo cali iyo cabdiraxmaan ibni cawf yay ugu tanaasuleen marka ninba ninbau sawdkii siiyey saddex bay ku soo hareen saddexdii markii isku soo horeen baa cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yihi saddexdeeni mid ha bax midkaas baxayne labada soo hartay mid ka kamid asiga ah ha cayino sida oo loo qeybsanaa eeg annaga sidii iska daba dirisow ma ah yacni sida loo qaybsanayo nin nin madaxnimo ay usoo fool saartay ee soomaaliya aan ahayn caalamlislaami xukumi lahay yaa wuxuu hi aniga waxaan kugu tanaasulay xaqii aan lahay fulan ana fulan ana fulan saddexdii horta lixdii way soo gaaba saddexdii bay is yihaahdeen midkiina abax cabdiraxmaan ninkii ugu horeeya buu noqda marka labadoodii baa isku soo haray cuhmaan iyo aliyu bna abi aalib marka cabdiraxmaan hore kama cayinin wuxuu la tashtay markaan ansaartii iyo muhaajiriintii xata الnisaa fii khuduurihina dumarkii xataa waa la tashtay markii ansaartii iyo eh, iyo muhaajiriintii ay ku ijmaaceen cusmaan ibni cafaan waa soo laabtay labadoodii kulmiyey ninkan aniga idinka magacaabo soo raali kuma tiinin baa la yidhi markaasaa waxaana arkay buu eh, ana alansaara wاlmuhaajiriina laa yacdiluuna can cusmaan ibni cafaan inayna cusmaan ibni cafaan ka wareeganaynin baan arkay buu sidaa daraaddeed cusmaanuu khilaafaan kaa dhigay calihu adigana ninka adeecdid baan ku amray buuri meeshay ku dhammaatay marka sidaa daraaddeed baa waxaa la yidhaahdaa alladii yufadilu sida shiicada ay qabto kuwa ugu roron waa kuwa kale islaamnimadoodaaba khataraysaan horey kugu sheegay shiicada kuwa ugu roon waay farqaada waxay leeyihiin caliyu bnu abi aalib yaa ka fadli badan cusmaan walidaalika daara qudni oo min aimati ahlisunna dadka waaweyna ah waxau leeyahay man fadala cumaan caliya bna abi aalib calaa cuhmaan faqad asraa bilmuhaajiriin walansaar maxaa yeelay ansaar iyo muhaajiriin oo fadiilada ay leeyihiin la og yahay bay waxay ku ijmaaceen in cusmaan ay hormariyeen hawana maane waxay u hormariyeen limaa lahu min makaanatin wa saabiqatin wa fadlin licuثmaan calaa caliy marka in la hormariyo ma aha sidaasaa lagu hormariyay baa laleeyahy ayb sidaasaa cusmaan bna cafaan madax looga dhigay waxaa aada u yaable waxaa weeyaan qofka markuu diin leeyahay si loola dhaqmaa la heli karaa diinta hadee uma jeedin mujarad qofka yantasib ila lama ah waxaa la yidhaha cabdiraxmaan ibnu cawf iyo cusmaan ibnu cafaan khilaaf aada u adag baa dhex yili maca daalika qadiyadana markii cadaalay islaam ay noqoto ila maslaxati اlmuslimiin arinta adiga iyo ninkaan idinka dhexayso cala aljaanib inaad tiraadi wa ood ilaahay dartiisa aad u bixisay dadkaasay ka suurageli kartaa kunuu qawaamiina lilaahi shuhadaa walow calaa anfusikum aw ilwaalidiin kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilaahi walow calaa anfusikum suurat lmaa-ida marka sidaasay madaxnimada loo qeybsado saliska waxaa la yidhahdaa madaxnimada dadka hadday ogyihiin dhibaatada ay leedahay mabuu tartami kareen walidaalika nebigu waxau uri nicmat lmurdicatu wa bi'sat lfaatima markay ku nuujinayso oo aada nicmadii haysatid maxay wanaag badan tahay caalamkii oo dhan ba adiga kaligaa yaa kuu adeegay laakiin mas-uuliyadda ay amaamalahi ka leedahay low caarat baqlatun fi lciraaqi las'alani illaahu canha nin dhahay unbaa ka bixi karay laakiin hadday tahay adiga maslaxadaad aada wadid taadii baad ban ilaahay hortiis la hortegi karine famaa baaluka haddii khalaa'iqdoo dhan ay dacwo kugu soo oogto waa wax aada ula yaab leh qaala wuxuu ihi wاlqudaatu wاlwulaatu min alqudaati waغayrihim yaqduuna fatanfudu axkaamuhum wayuqiimuuna alxuduuda wayunfidu man bacdahum axkaamahum wa axkaamuhum akhbaarun canhum tiin buu musanifka sii adkaynaa waxau leeyahay waalwulaatu dadka madaxdoo min alqudaati ka mid e iyo wagayrihim dadka qudaadka aanan ahayn yaqduuna wax bay xukminayaan fantanfudu axkaamuhum